assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh maktabadda islaamiga ah ee maanta waxay idiin soo gudbinaysaa darsigii lix iyo tobnaad ee kitaabka ma amrin marka usaame ma amraayo inuu isagu imtixaano oo waxa qalbigooda ku jira uu imtixaan ku soo saaro ilan isaga ba lama amrin waxaan isaga la amrinna ma amraayo ummaddiisa sala allahu calayh waalihi wasalam ee waxa weeyaan usaamuu cajis gelinaya ku canaananaya wuxuu leeyahay ma adaa qalbigiisa geli kara oo ogaan kara waxa qalbigiisa ku jira maxaa daahirkaa uga qabsan weyday marka masaladu aad iyo aad bay waadix ugu tahay arrimahaasoo qof alla qofkii ashahaataba horta hore waa laga aqbalayaa shahaadadaas oo muslim baa lagu tirinayaa ilaa lagu ogaado wax cad oo aan ta'wiil iyo shaki midna aqbalaynin oo laa ilaaha illa llaahuda ku did ah lagu ogaado oo u caddaysto marka laakiin kolkaa hore waxba lama imtixaanin alxuraqa bdm اlxaaءi اlmuhmalati wafatxi الraa baطn min juhayna alqabiilaةi اlmacruufa qabiilada juhayna ee la yaqaano qabiilo ka mid ah yaa xuraqa la dhihi jiray qowluhu mutacawidan ay muctasiman biha min alqatli dilkuu iskaga iskaga ilaalinayay laa muctaqidan lahaa mid caqiidaysanaya oo arrintaa rumaysanaya ma aanu ahayn usaamana marka sababta uu isagu ugu maleeyey waxay ahayd ninkaas ficilkiisii hore intii hore ee uu nabadda ku jiray ee aanu qirqir naftiisu ayna gelin ma aanu shahaadadaynin markii la qabanayo ee seeftii kor loogu qaadayo warankii ayuu ashahaatay marka taasu waxay noqon karaysaa sabab uu ugu maleeyo usaama wmaca dalika rasuulu salى اllahu alayh wali waslm ma aanu u cudur daarin w can jundub bni cabdillaahi radia allahu canhu ana rasuula اllahi salى اllahu alيyh wali waslm bacثa bacثan min almuslimiin ilaa qowmi min almushrikiin jeish buu diray muslimiinta ka mida yuu niman mushrikiinta ka mida u diray oo inay la soo dagaalamaan falama altaqow markay kulmeen iska hor yimaadeen kaana rajulu min almushrikiin nin mushrikiinta ka mid a baa wuxuu ahaa idaa shaaa markii uu doono an yaqsida ilaa rajulin min almuslimiin inuu abbaaro qof muslimiinta ka midaba qasada lahu faqatalahu waa dilaya qofkii muslimiinta ka mid ah ninkaa dil u sidaaba intuu u rooraa buu dilayey waa ninkii isaga ahaa ee usaama uu dili doono isla qisadii weeyaan wa anna rajula min almuslimiina qasada gaflatahu nin muslimiinta ka mid ah ayaa dag muxuaha dagnaantiisa u qasday oo inuu dagnaan ka helo haadsado ayuu doonay wa kunnaa nataxaddathu annahu usaamatu bnu zaydin radia allahu canhu canhuma waxaana ku sheekaysan jiray ninkaasu inuu usaama ibnu zayd uu yahay falamaa rafaca sayfa markuu seeftii kor uu qaaday riwaayada horena waran bay ahayd marka inay isku hal qiso tahay bayna u eg tahay marka yani silaaxun baa laga wadaayo raawankadu marka macnihii buu ku warinaya yuqaala ninkii wuxuu yihi laa ilaha illa allah faqatalahu waa dilay usaama fajaءa albashiiru ilaa rasuuli اllahi salى اllahu alayhi waali wasalam qofkii jeiشhka ka soo hormari jiray ee bishaarada loogu soo diri jiray baa u yimid rasuulka alla sala allahu aleyh waali wasalam inuu u bishaareeyo muslimiinta iyo rasuulka sala allahu alayh waali wasalam fasa'alahu waa waraystay wa akhbarahu waa u warramay xataa akhbarahu khabara rajuli kayfa sana ilaa uu uga warramay ninkii warkiisii iyo siduu usaama u galay iyo siduu markaasu yeelayay fadacaahu waa u yeedhay fasa'alahu wuu weydiiyey faqaala wuxuuna yidhi lima qataltahu maxaad u dishay faqaala yaa rasuula allah awjaca fi lmuslimiin muslimiintii buu xanuujiyey waqatala fulaanan wa fulaan hebel iyo hebel iyo hebel buu dilay wa samaa lahu nafaran koox muslimiinta ka mid aho ninkaasi uu laayey ayuu uga warramo u magacdhabay falamaa xamaltu calayhi markaan hujuumay markaan soo weeraray ya wa innii xamaltu calayhaa waan weeraray ninkaasi waan hujuumay falamaa ra'aa asayfa markuu seeftii arkay yuu wuxuu yidhi seeftaasu inay seefta usaamata iyo ninkii la socday ka joogsan jiray seeftiisa inay tahan waa iska soo soorooda yuu wuxuu yihi laa ilaha illa allah saasaan marka dee u dilay faqaala rasuulu llahi sala allahu alayh wala slam rasuulka allah wuxuu yidhi haqataltahu oo ma dishay qaala nacam qaala fakayfa tasnacu bilaa ilaha illa allahu idaa jaءat yowma alqiyaama seed ku samaynaysa seed ka yeelaysa laa ilaha illa allah markay maalinta qiyaamaha timaado ay kula doodayso iyadu qaala yaa rasuula allah istaqfir lii rasuul inu iga dhaaf alla iga bari qaala wakayfa tasnacu bilaa ilaha illa allahu idaa ja-at ywma alqiyaama laa ilaha illa allahu see ka yeelaysa istikfaartayda anuha baan ku istikfaarsade laa ilaha illa allahuna xaggeed ka gelaysaa fajacala laa yaziidu calaa an yaquula kayfa tasnacu bilaa ilaha illa allahu idaa ja-at ywma alqiyaama wuxuu nebigu bilaabay inuanu waxba ugu darin inuu hadalkaa ku celceliyo wax kastoo uu islaamka ku cudur daartaba aanu ka aqbalin rawahu muslim وعn cabdاللaahi bni cطبة bni mascuudi radي allahu عanhu qaala samictu cmar bn الخaطaabi radي allahu canhu cutbata bni mascuud waa cabdullahi bni mascuud walaalkii marka wiiluu dhalo taabiciya baa wuxuu leey samictu cmar bn الخaطaabi radي allahu canhu yaquul ina naasan kanuu yu'kaduuna bilwaxyi fii cahdi rasuuli اllahi salى اllahu alيyh wali wasalam dad baa lagu qaban jiray waxyiga lagu qaban jiray oo waxyi uu kusoo degi jiray oo beenta iyo munaafiqnimada qalbigooda ku jirta lagu kashfin jiray oo sidaa loogu qaban jiray wa ina alwaxya qad inqaطac waxyigii waa go-ay oo qof mar dambe waxay lagu sheegayo hebel waa munaafiq hebel waa munaafiq la dhahayaayo ma uu jiro wainamaa naakudukum al'aana bimaa dahara lana min acmaalikum maanta waxaan idinku qabanaynaa oon idinkula mucaamaltamaynaa wixii noo muuqda ee camalkiinna ah faman adhara lanaa khayran qofkii wax khayr iyo wanaag noo muujiya aminaahu waqarabnaahu waan aaminaynaa ee waa soo dhoweynaynaa oo ku jeclaanaynaa oo walaalkayaa inuu yahay baan ku tirinaynaa walaysa lanaa min sariiratihi shay baatinkiisana ana waxba kumaliyn ee qalbigiisa ugu qarsoon rabbigiisa ayaa ku shaqale annagu waxba ma baarbaarino allaahu yuxaasibuhu calaa sariiratihi allaa kula xisaabtamaya waxa baatinkiisa ah waman adhara lanaa suu'an lam na'manhu walam nusadiqhu wain qaala ina sariiratahu xasana qofkii wuxu noo muujiyana ma aaminayno oo kama rumaysanayno haba yidhaaho aniga qalbigaygu waa wanaagsan yahay qalbigaygu waa wanaagsan yahay haba yidhaaho kolba hadduu camalkiisii xun yahay anigu xumaha nooga muuqda un baan kula dhaqmaynaa oo waa fogaynaynaa oo waa tuhmaynaayo wixii dembi ah u galay waa ku ofinaynaa rawahu albukhaariy taas marka amiiru almu'miniin radiallahu canhu ku khudbeeyey ayaa qof walbaba in uu qabsada ay waajib tahay qofkii khayr iyo wanaag uu ku arko uuna waxba maxaa u qarsooniyo waxba sii dhihin qofkii xumo uu ku arkana xumahaas unuu kula maamalo oo hadduu isagu yidhaahdo maxaad ka ogtahay qalbigeed maxaad ka ogtahay m qalbigaaga hadduu fiican yahay camalkaagaa fiican lahaa fiicnaan lahaa baa la dhahaya baab alkhawf alla ka qaala allahu tacaala waiyaaya farhabuun aniga oo keliya uun iga baqa qof kale ha ka baqina wa tacaala ina badsha rabbika lashadiid rabbigaa qabashadiisu waa daran tahay rabbi ciqaabtiisu wa qaala tacaala wakadalika akhdu rabbika ida akhada alqura wahiya daalima ina akhdahu alimun shadiid sidaas uun weeyaan yani sida aayadaha hore lagaga soo warramay dadada halaagi looga soo sheegay sidaasoo kaley tahay akhdu rabbika rabbigaa qabashadiisa ciqaabtiisu sidaas weeyaan u halaagaayo siduu dadka uu ka soo warramay u halaagay u burburiyey yuu u halaaga alquraa mxuah reeraha idaa akhada alquraa markuu qabto reeraha uu qabto wahiya daalimatun iyaduna ay tahay mid dulmi samaysay dulmiga horta waxaa ugu weyn kufriga ugu weyno marka waxaa la sheegaya dulmiga la sheegayaa ma kufri baa laga wadaa mise dulmiga kale ee addoomaha la dulmiyaa laga wadaa aayad buu allah wuxuu ku sheegay subxaanahu wa tacaala dadku inaanu alla u halaagin gaalnimo hadday iyagu dhexdooda xuquuqda isa siiyaan dalika an lam yakun rabuka muhlika alquraa bidulmin waahluha muslixuun ayuu alla leeyahay marka asbaabu lhalaag waxa ugu weyn oo ugu dhaqso badan adduunyada laisku halaago dulmiga addoommuhu dhexdooda ay isdulmiyaan amaa hadday eh, naftooda ay dulmiyaan oo gaalo ay yihiin laakiin ay ictidaa cala annaas ay ka ladan yihiin kuwa alla waa dhaqaaleeya ilaa aakhira laga gaadhayo oo ciqaabtoodii weyneed alla ku dejinay marka dulmigan kada hadda alla waa iska idlaaqay marka in gaalnimo alla uu halaagay oo takdiibkii rusushooda iyo ay la dagaalameen sababtiisa uu u halaagay iyo inuu u halaago dulmiga naftooda dhexdooda isdulmiyayeen labadaba waa ku suurada dadkan uu sheegayo qaryo daalimad a ah markuu qabto sidaasu alla u qabtaa ina akhdahu qabashadiisu aliimun kii xanuun kulul weeya shadiidun oo darab ilaa ina fii dalika la'aaya arrintaa cibra iyo waaraqaadashaa ku jirta liman khaafa cadaaba alaakhira qofka ka baqaya cadaabka aakhiro dalika midkaas aakhirahi uhu yowmu majmuucun lahu nnaas waa maalin dadka loo soo ururinayo meel keliya la isugu keenayo wadalika yowmu mashhuud maalintaasu waa maalin la isugu wada imanayo laga soo wada qaybgalayo oo qofna aanu maqnaanaynin wamaa nu mana umana dibdhigayno qiyaamahaas ilaa liajalin macduud ajal tirsan mooyaane xisaab tirsan oo allah <coughs> uu ugu talagalay oo aan lasoo dadejinayn lana dibdhigaynin weeya daa yowma yaati maalintuu imaanayo <coughs> qiyaamahaas uu imaan doono laa takalamu nafsu ilaa biidnih nafire kuma ma hadli karayso ilaa alla idinkiisa mooyaane qof iska hadli karaayo ma jiro qof alla wadna mooyaane <coughs> faminhum minhum shaqiyun wa saciid waxaa ka mida dadka mid ahlunaar ah oo hoogay iyo mid ahlu janno oo liibaanay ayaa ka mida fa ama aladiina shaquu waa dhur darraysta ee ayaan daraystay ee ahlunaarkihi fa fi nnaar naarta ayay galayaan lahum fiiha <clears throat> waxay ku leeyihiin naarta dhexdeeda zafiirun wa shahiiq zafiir iyo shahiiq yihiin raag iyo e, muxuu ahay feere kicin bay ku leeyihin waa oorintooda codkeeda weeyaan oo markaa neefta qaadashadeeda iyo nafta neefta bixinteeda illan kolkaa la ooyayo labadiiba isugu jirtaa mid walbaba cod gaaray leh labadaa cod baa zafir iyo shaciiq la kala yidhaahaa <clears throat> saasuu marka alla yidhi subxaanahu wa tacaala oo dadka wax dulmiya uu sidaa ugu digay wa qaala tacaala wayuxadirukum allahu nafsah alla wuxuu idinka digayaa naftiisuu idinka digayaa alle ciqaabtiisuu idinka digayaa mise isagaa daatadiisa idinka digaya yani uga kollayba inuu idin ciqaabo alla idinka isaga kiin digayaa alla waxaan ahayn oo digniinsada u hora mariyaayo oo war iska kay ogaada oo waan idin ciqaabi doonaayo dhahayaa ma jiro alla subxaana wa tacaala waa u sii sheegayaa khalqigiisa wa qaala tacaala wuxuu alla hadhow ku ciqaabi doonana waa u sheegaya waxa iyo waxa iyo waxa haddaad samaysaan waa idin ciqaabi doonaayo ogaada allana wuxuu yidhi hadda kale yowma yafiru lmar'u min akhiih waa maalinta uu qofku ka carari doono walaalkii wa ummihi wa aabihi hooyadii iyo uu ka carari doono wa saaxibatihi haweenaydiisa uu ka carari doono wa baniihi wiilashiisa uu ka carari doono qof waliba nafteeda ebaxsa alla bixil uu leeyahay likulli imri'in minhum qof kasta oo ka midaba yowma-idin maalinta sha-anun yuqniihi shuqul isaga ku filan yuu leeyahay naftiisu ku shuqloon yahay mooyaane qof qof kale daymoonayaayo ma uu jiro xataa qof waliba wuxuu jeclaan lahaa inuu dadkaa kale isku furto oo iyagan inta dabka lagu guro naarta lagu guro isagu inu badbaado yuu jeclaan lahaa dadkii laga yaabo iyaga daraaddood inuu dembiga u geli jiray adduunka u geli jiray yuu maalintaa ka cararaya <clears throat> wa qaala tacaala yaa ayuha annaasu itaquu rabbakum wardabyahu rabbigiin ka baqa ina zalzalata asaacati shayun cadiim qiyaamaha ruxiddiisa iyo cabsidiisu waa wax weyn weeyaan yowma tarawnahaa waa maalinta aad arki doontaan tadhalu iyada oo ay ilaawi doonto kullu murdicatin tii wax nuujinaysayba ama ardacat ilmihi ay nuujinaysa ana ka warhaynin wa tadacu ay soo tuuri doonto kullu daati xamlin middii uur lahayd oo dhaniba xamlaha uurkeeda ay soo tuuri doonto wa tara annaasa dadkana aada arki doonto sukaara iyagoo sidii wax sakraansan oo kale ah wama aada u arkaysa adan u malaynaya inay dadkanu wada sakraansan yihiin wamaa hum bisukaara kuwa sakraansanna ma aha walaakina cadaab allahi shadiid cadaabka allahse daran oo cabsi ayaa dadka ka keenaysa oo qof walba aad u malaynayso inuu khamre ka dhargay oo sagraansan yahay sida uu waxba aan u garanayn maalintaas marka haweenka wax nuujinaya iyo haweenka wax muxaa uur kalehe la sheegayo waxaa lagu fasiraa inay yihiin kuwii ku dhintay iyagu oo ilma nuujiyo iyo iyagu oo uurla kuwa ku dhintay weli qof walbaba siduu ku dhintay baa lagu soo bixinayaa marka hooyadana waa la ogyahay caatifadeeda xooggeeda iyo ilmaheeda see u jeceshahay ee dhibaatada ugu ilaalisa ee nafteeda kolay ku tahay ee ugu hurto laakiin maalinta wax ilmahaygiiyo dhahaya iyo qofna wax waliba waxa ka weyn qof walba naftiisa kala weyn naftiisiibaa qof walbaba shuqlisay waqaala tacaala waliman khaafa maqaama rabbihi jannata qofkii ka baqa rabbigii soo horjoogsigiisa la hor keenayo laba jannad laba beerood buu leeyahay ah, ah, ah, marka alaayaat buu leeyahay aayadaha ka dambeeya marka si ale wa qaala tacaala waaqbala bacduhum calaa bacdin yatasaa'aluun qaarkood baa qaarka kale kasoo soo horjeeda sida ahljannihii weeyaan iyagoo iswaraysanayo adduunkii iyo iska waraysanayo qaaluu markaasay waxay dhahayaan qaarkood inaa kunaa qablu fii ahlinaa mushfiqiin innagu waxaan ahaan jiray markaan adduunka joogneen ciddayadii dhex joognay ayaan ka cabsan jiray alla ka cabsan jiray oo qiyaami ayaan ka cabsan jiray famana allahu calaynaa allaa nagu galladaystay wawaqaana cadaaba samuum cadaabkan kada kulul ee hanfiga ah ayuu alla subxaanahu wa tacaala naga badbaadiyey ee shukri alla subxaanahu wa tacala udhahay aan uga sheekaysanaya adduunkii innaa kunnaa waxaan ahaan jiray min qablo hadda ka hor yani intaana halkaan imaanin adduunkii aan joognay nadcuuhu allaan baryi jiray mise allaan caabudi jiray innahu huwa albaru araxiim alla waa kii khayr badane naxariis badan oo marka uu noo naxariistayo ducada yadii iyo alla bariga iyagii iyo alla kacabsiga iyagii taqwada yadiiba alla nagu badbaadiyey bay dhihi doonaan waalaayaatu fi lbaabi kahiiratun jiddan macluumaat walgaradu lishaaratu ilaa bacdiha waqad xasal inaan qaarkood un tilmaamno eulajeedada weeyaan maaha inaan tira koobno waana yeelay wa ama alaxaadiidu fakahiiraة jidda fanadkuru minha طرفا wbillahi الtwfiiq can ibni mascuudi radi allahu canhu qaala xadaanaa rasuulu llahi sala allahu alيyh wali wslam rasuulkii allah wuxuu nooga warramay wahuwa saadiqu isna kii runta sheegaya weeyaan almasduuqu ee lee run sheegaye waxay runihii kusoo degaye wuxuu nooga warramay ina axadakum yujmacu khalquhu fii baطni ummih midkiin waxaa lagu kulmiyaa bani aadamku midkiin walbaba khalqigiisa yani maaddatu khalqihi wixii laga abuurayay ee nudfadii iyo baa laga uruuriyaa fii baطni ummi hooyadii caloosheeda yani raximkeeda arbaciina yowman afartan beri nudfatan isagoo biyo biyaha yar ayaa nudfa la yidhaahaa wixii yaree kale ee biyo aan ahayn isagaa nudfa la bita uma yakunu calaqatan haddana xinjir buu ahaanayaa midla dalika intaasoo kale afartan kale uma yakunu mudqatan cad hiliba buu ahaanayaa mila dalika intaasoo kale saddex afartanaad waa boqol iyo labaatan beri yani waa afar bilood waa intuu ilmuhu marka ku dhaqaaqay haweenku ay ku dareemaan uma yursalu lmalak malag baa loo soo dirayaa malagga raxamka u qaabilsanaa ee suuraynta bani aadamka iyo waxyaalaha u qaabilsanaa yaa loo soo dirayaa fayanfuqu fiihi ruux nafta gelinaya markaasuu ilmihii dhaqaaqaya wa yu'maru biarbaci kalimaatin yani bikatbi arbaci kalimaatin afar ere qoridood baa la farayaa malagaas waa qadarka allah subxaanahu wa maraaxishiisa marxalo ka mid ah. a qof walbaa mid isaga khaaska ah bikatbi risqihi risqigiisa wax alla wuxuu manaafacaadsan doono oo dhan yaa waqtigaas la qoraya kolkii ugu nafta la geliya ee adduunyada aan u soo wa ajalihi cumrigiisa intuu noolaanayana waa la qorayaa daqiiqadna marka ku darsan maayo kalima kamana tagaayo wa camalihi shaqadiisa wax alla wuxuu qabanayo oo dhanna waa la qorayaa wa shaqiyun aw saciid inuu ahlu janno yahay iyo inuu ahlu naar yahayna waa la qoraya afartaas ayaa la kala qoraya fawladii laa ilaaha laa ilaaha hayru waxaan ku dhaartay kaana uu mid la aabudaa jirin isaga mooyaane ibni mascuud baale xadiidkii uu ka mid yahay ina axadakum midkiin layacmalu bicamali ahli janna ahlujannaha camalkiisa ayuu samaynaya fiima yadharu linnaas sidii xadiidkan uu fasiray dadku sida u malaynayaan camal ahlujanna camal ahlulkhayr daahirkiisu ayuu samaynaya xataa maa yakunu baynahu wa baynaha ilaa diraac ilaa isagiyo jannada ayna u dhacaynin hal suxul yani ilaa uu aada ugu soo dhawaado waxaa laga dhigayaa qof soo socda soo socdaaka janna usoo socdo albaabkeedii markuu kusoo dhawaaday marka isbedeli doono walciyaadu billah fayasbiqu calayhi alkitaab warqadii baa ka horeynaysa ka qaalib noqonaysa warqadii la qoray malagu uu qoray fayacmalu bicamali ahli nnaar ahlunaarka camalkiisa ayuu samaynayaa oo isbedelaya khaatimadiiba alla ka xumaynaya walciyaadu billah nasal allah xusna alkhaatima fayadkuluhaa markaasuu gelaya camal ahlunaar buu ku dhimanayaa markaasuu naarta gelayaa wa ina axadakum layacmalu bicamali ahli الnaar xataa maa yakuna baynahu wa baynaha ilaa dirac waa sidii kii oo kale cagsigiisa fayasbiqu calayhi اlkitaab warqadii baa ka horeynaysa oo ka xoog roonaanaysa lagu qoray markii caloosha hooyadiisa oo ku jiray fayacmalu bicamali ahli اljanna camalka ahlujannaha buu samaynayaa towba alla waafajinayaa camal saalixa buu ku dhimanayaa fayadkulhaa markaasuu jannada gelayaa nasal allah xusna alkhaatima muttafaqun caleyh kana marka waxaa ka mid ah ninkii boqolka nin dilay ee soo maray oo kale aakhiru cumrigiisii markuu joogo yaa alle subxaanahu wa tacaala nin sacaada u hora martay buu ahaaye yuu qalbigiisii hidaaya ku soo dejiyey dadkii cilmiga lahaa buu waraystay markii loo sheegay inuu towbada laga aqbalayo buu tooba keenay oo waa kaan ogaanay inuu janno galay isagoo wax camala kale aan samaynin wa canhu radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalam yuutaa bijahannam jahannam baa la keeni doonaa yowma-idin maalinta maalinta qiyaamaha ah lahaa sabcuuna alf zimaam iyada oo leh toddobaatan kun oo xarkood leh maca kulli zimaamin xarig walbaba sabcuuna alfa malag toddobaatan kun oo malag ay hayaan juruunaha ay jiidayaan oo markaa muxuu ahay iyaduna soo qamaamayso oo gaalada meeshooda inay ugu tagta rabto oo soo malaa'igtu ay celinayaan oo jiidayaan oo hayaan yaa la keeni doonaa qiyaamaha markay weynankeeda intay la eg tahay imise malagood toddobaatan toddobaatan lagu dhuftay toddobaatan kun oo toddobaatan kun lagu dhuftay iyagu oo malaa'igtana la og yahay inuu alla subxaanahu wa tacaala quwad weyn uu siiyey rawaahu muslim وعn النعmaan بn bashيr رadي الله عnهma qala samictu rasuul الlahi slى الlه عlيه وalي وsلم yquul ina ahwana ahli nnaari cadaaban yowma alqiyaama qofka ugu ahlunaarka xagga cadaabka ugu fududi maalinta qiyaamaha la rajulu nin weeyaan yuudacu la saarayo fii akhmasi qadamayhi labadiisa lugo labadiisa gondooda yacni lugaha calacalahooda la saarayo jamrataani laba dhuxulood laba dhimbiloodoo dab ah baa calacalaha laga saaraya lugeed inta kale waa naartay ka baxsantay ninkaasuna waa abu aalib yaqlii minhumaa uu la karkaraayo dimaaquhu maskaxdiisu maskaxdiisu faqfaq ay la leedahay labadaa dhibbilood keliya oo weliba sag iyo dhegahya intay maskaxdiisu kasoo daadato ay ku qulqulayso jirkiisa maa yaraa ana axadan ashaddu minhu cadaaban uma malaynayo qofka cadaab kulul inuu jiro wa inahu la ahwanuhum cadaaban isagaana ugu cadaab fudud mutafaqun caleyh naarta sidaas ee qofka dibadda ka jooga ee gondaha un keliya kula jiraayo sidaas ay maskaxdiisa u karkarayso uu allana subxaanahu wa tacaala uu sheegay inay jiraan dad salka loo dhigayo oo hoos iyo dhan walbaba ay ka jirto lahum min jahannama mihaadun wa min fawqihim gawaash alla uu leeyahay subxaanahu wa tacaala nas'alu allaha alcaafiya muttafaqun caleyh وعn سمرة بن جندب رضي الله عنه أن نبي الlhi صلى الله عليه وسلم qاaل minhm waxaa ka mida ahlunaarka man taأkudhu الnaar qaar ay naartu u qabanayso ilىa kacbayhi ilaa anqawiyadiisa inta anqawiyada ogaanayso wa minhum man taأkudhu ilىa rukbatayhi mid ay jilbaha u qabanaysaa ka mida wa minhum man taأkudhu ilىa xujzatihi qof ay gunti qabadka u oo kala barhka u joogto wa minhum man taakuduhu ilaa tarquwatihi mid ay u qabanaysa ilaa kalxama kalxamaha ay soo gaadhayso oo intaa madaxu u bannaan yahay iyo qaar ay wada liqaysaba waa kala derderan yihiin marka laakiin naari meel qabow male siday soomaalidu yidhaaheen oo kale weeyaan kii ugu fududaa baad arkayseen siduu muxuu u fahmayey rawahu muslim wاlxujzaةu macqid اlizaar taxta sura meesha guntiga lagu xidhay xudunta hoosteeda ee wasatu ljismi halkaas weeyaan wاtarquwa bifatxi الtaa'i wadami اlqaaf hiy alcadmu aladi cinda huqrati الnaxr dhuunta godkeeda labada lafood ee hareeraha ka ah kuwaas weeyaan walilinsaani tarquwataani fi jaanibay الnaxr bani aadamku marka qofkii waliba wuxuu leeyahay laba kala xamoodoo dhunta labada hareerood ka kala ah عن cمر رضي الله عن بن cمر رضي الله عنهma أن رsuuل الlه صلى اه علي سلم qاal يquم الناaس لرب العاalمين dadku way u taagnaanayaan maalinta qiyaamaha rabاlcaalamiin bay u taagnaanayaan xataa yagiiba axaduhum ilaa midkood uu ku libdho fii rashaxihi dhidibkiisa ilaa ansaafi udunayhi ilaa dhegihiisa kala barkooda dhagaha kala barkooda ay u gaadhaan oo afka usoo gala dhidibkii oo intaa sanka iyo indhahun keliya u bannaan yihiin ee sidaasay marka dhidibka ayay mxuha dhididkooda uu noqon doona u fara badan doonaa متفق عليه والرشح الcرق وعن أنس رضي الله عنه qال خطبnaa رsuuل اللhi صلى الله عليه وaلي وسلم rasuulka allah noo khudbeeyey khudbatan maa samictu miثlahaa qatu mid lamida weligay aanan maqل faqaala wuxuuna yidhi khudbadii ku yidhi low taclamuuna maa أclam haddaad ogaan lahaydeen waxa aan ogahay ladaxigtum qaliilan wala bakaytum kahiira wax yar baad qosli lahaydeen wax badanna waa waa ooyi lahaydeen waxaan ogahay ee dambeeye ee aakhare ah haddaad og tihiin cabsida intaa idinka badbadato yaad oohin waqtigiinna badankiisa ku dhammaysan lahaydeen oo aydan qosol qosol iyo waxyaalo sidaasa ah. aydan kolkol mooyaane aydan badan faqaطaa asxaabu rasuuli اllaahi salى اllahu عalayhi waalihi waslama wujuuhahum asxaabtii rasuulka alla sala allahu alayh waali wasalam radia allahu canhum waxay dabooleen oo marada geb ku siiyeen wejiyaalkoodii lahum khaniinun iyaga oo khaniin leh khaniinkuna waa isagaa fasiri doone waa hiqhiqda codka sanka ka soo baxaya qofku markuu ooyaya sankiisii ka soo baxaya kaasaa khaniin la yidhaahaa marka saxaabadu ridwaan ullahi calayhim dad aad iyo aada u qalbi jilicsan oo taqwada alla qalbigooda aada ugu weyntahay bay ahaayeen rasuulkuna sala allahu calayhi waalihi wasalam maqaalkiisu mid nuur le buu ahaayo qalbiga aada u saameeya bimujarad ay maqleen tahdiidkaas isaga iyo arrintaas ay maqleen ee oohin isku dareen oo intay marada isku dadeen ay hoosta ka wada ooyeyeen muttafaqun calayhi wa fii riwaayatin riwaayo kalena waxay ahayd oo sababkii uu rasuulku sala allau alay wasalam u khudbeeyey ka hadlaysa ee canaantaana uu u keenay balaga rasuula allahi sala allahu alayhi waalihi wasalama can asxaabihi shay rasuulka alle waxaa asxaabtiisa ka soo gaadhay wax wax oo waxoogaa hoosu dhacahoo heerkii hortii hore ay ahaan jireen ee cibaado badnidii iyo qalbi jilaacii iyo siday ahaan jireen ee waxoogaa hoos uga dabceen ayaa soo gaadhay fa khaطaba markaasuu khudbeeyey isaga oo iimaankooda iyo taqwadooda tajdiidinaya oo qalbigooda waxa yaree soo galay ka dhabaandhabaya faqaala markaasu wuxuu yidhi curidat calaya aljannatu waannaar waxaa la ii soo bandhigay oo la tusay jannadiyo naarta falam arag kalyowmi maanta oo kale ma aanan arag maanta waxaan arkay oo kale ma aan arag fi lkhayri washari xagga khayrka iyo sharkaba sharka ou arkayna dee naarba ahayd naar sharka ka weyni ma jirto khayrku arkayna janna ahaydoo janna muxuaha khayr ka weyni ma jiro walow taclamuuna maa aclamu ladaxigtum qaliila walabakaytum kasiira sidaasuu yidhi marka sababku arrinta ku keenay waa sida ahayd famaa ataa calaa asxaabi rasuuli اllahi salى allahu alayhi waalihi wasalam ma aanay soo marin asxaabtii rasuulka alla salى allahu alayhi waalihi wasalam waradia allahu canhum yowmun ashaddu minhu maalin uga darani ma soo marin qadaw ru'uusahum madaxooda ayay dadeen umrihii bay hagoogteen walahum khaniin waalkhaniinu bilkhaai almucjama waalbukaa'u maca gunnatin waintishaaqi asawti min alanf waxa weeyaan oohinta gunna ay ku jirto gunnaduna midda sanqada codku ka soo baxayo weeyaan waa oohin sanqa ka hadal sanqa ka codayna ay ku jirto iyo codka oo laga qaadanayo sanka laga qaadanayo xadiidkana marka waxa weya muttafaq calayhi waxaana weeyaan wuxuu ku imaan doonaa mar dhow buu imaan doonaa in allah raqam arbacumiya sabca wa buu ku imaan doonaa wa can ilmiqdaadi radia allahu canhu qaal samictu rasuula allahi sala allahu alayh waali wasalam yaquul tudna ashamsu yowma alqiyaama waa la soo dhoweyn doonaa qoraxda min alkhalqi khalqiga ayaa loo soo dhoweyn doonaa xataa takuuna minhum ilaa ay uga jirsato qadra ka miqdaari miilin miil qadarkii kelimadaa miil ah waxa weeyaan laba macnoy leedahay midu waa kan soomaalidu maylka ay u yaqaaneenee masaafada ah ee hal kilomitr iyo nus meelahaas ah midna waa midkan kada lagu indhakuusho kolka la indhakuulanayo qoriga yaree la geliyo ee indhaha la mariyo kaasna miil baa la yidhaahaa qaala sulaym ibnu caamir alraawi can lmiqdaam can ilmiqdaad ninkaas sulaym ibnu caamir la yidhaahae xadiidka ka warinaya saxaabiga miqdaad ah radia allahu canhu yaa wuxuu yidhi fa wallahi maa adri ma garanayo maa yacni bilmiil miilka wuxuu ugala jeeday ma garanayo sidaan maqlay un baan idinku soo tabinayaa mooyaane kelimadaa miila waa kelima mushtaraka oo labadeedii macna midka ula jeeday ma garanayo masaafata alardi masaafada dhulku ula jeeday am ilmiil aladii yugtaxalu tugtaxalu bihi اlcayn mise miilka mirwadkana la yidhaaha isha lagu kuuro ayaa uu ka wada ma garanayo haddiiba aan ka soo qaadno inuu midka dheer uu yahay ee weyn oo midka miilka ee masaafada uu yahay haddaan ka soo qaadno isaga naftiisa aad aad iyo aad bay kolkaa kulaylkeeda u daraanaya innagoo hadda qoraxdu ay noo jirto masaafo lagu sheego malaayiin siniin lagu sheego ay aada dow-iya ay inooga fog tahay oo aada iyo aada ay inooga fog tahay baa kuleylkeedu halkaa aada iyo aada inooga dhiba marka iyada oo hal mayl keliya soo jirsatay waa qiyaasi karaynaa yacni inkastoo xaqiiqadeeda aynaan ogaan karaynin inta ay kuleylkeedu u la ekaanayo marka sida dhididka badanay baxaya xadiidkii horena uu soo sheegay iyo waxa keenaya qoraxda soo dhowaanshaheedaas weeyaan dhulkuna meel lagu gabaday iyo ma malahoo buura iyo maxaaha togab iyo midna ma leh waa alla subxaanahu watacaala buuraha waa jejebin doonaa dhulka waa laisku simi doonaayo sidii maqaar la fidiyo oo kale bay noqon doontaa siduu nabiguna sala allahu aleyh waali wasalam uu sheegay fayakuunu الnaasu calىa qadri acmaalihim fi اlcaraq dadku xagga dhididka waxay ku ahaanayaan siduu camalkoodu kala ahaa siday u kala camal xumaayeen u kala macaasi badnaayeen yuu dhididkooda u kala badnaan doonaa fa minhum man yakuunu ilaa kacbayhi waxaa ka mid a qaar oo dhididkaasu ahaanayo ilaa anqowyadiisa wa minhum man yakuunu ilaa rukbatayhi ku jilbihiisa uu qabanayo wa minhum man yakunu ilaa xiqweyhi guntiqabadyadiisa labada miskood qaare u qaban doonto wa minhum man yuljimuhu alcaraqu iljaama waxaa ka mida qaar uu xakamaynaya dhuyidku xakamaynayo oo xakamayn uu xakamaynayo yani afka uu u gelayo sida xakamaha faraska afka lagu geliyo oo kale xadiidkii ibni cumar ee lahaa ilaa ansaafi udunehi iyo kanuna isku mid weeyaan xaggii macnihii waa isku midoo iyo waa siman yihiin afka waashaara rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalam biyadihi ilaa fiihi kolkuu sidaa lahaa afkiisa iyo gacantiisa iyuu afka ku ishaaray isagoo xakamayntaa tusaalaynaya rawaahu muslim marka waxa weeyaan dhibaatadu halka ay gaadhsiisan tahay aada iyo aad bay marka kolkaa u muuqanaysaa waa dadkana marka waxa weeyaan qofkii raba inuu ka badbaado maalintaa qoraxda ka badbaado cashiga alla la hariyo waa inuu isku dayo toddobadii uu soo sheegay xadiidkii aan soo maray inuu midkood noqdo oo waxyaalihii iyaga ahaa wixii kala soo gudboonaada uu ka sameeyo rawahu muslim wacan abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula allahi sal ly slm qaal yacraqu nnaasu yowma alqiyaama dadku waa dhididi doonaan maalinta qiyaamaha ah xataa yadhaba caraquhum ilaa uu galo dhididkoodu fi lardi dhulka sabciina diraacan toddobaatan dhudhun uu galo wayuljimuhum wuu xakamaynayaa xataa yabluga aadaanahum ilaa dhagahooda uu ka gaaro muttafaqun calayh wa macnaa yadhabu fi lardi yanzilu wayaquus dhulku hoosu gelayaa weeye wacanhu canhu radia allahu canhu qaala kunaa maca rasuuli illahi sala allahu aleyh waali waslm rasuulka allah ayaan la joognay id samica markii uu maqlay wajbatan jub buu maqlay waxa jibinta ay soomaalidu yidhaahaan kolka qaarkood waxoog laho jub yidhi muxua ayuu maqlay wajba marka waxaa la yidhaha w dhicidda ayaa la yidhaahaa shay weyn oo dhacay muxuha jubtiisa ayuu maqlay waa baasha jibinta ay yidhaahaan kolka galowgu iyo shimbiruhu baa isku daran jalo jalo jalo ay yidhaahaan kolkay xiinkiisa ay maqlaan faqaala markaasuu yidhi hal tadruuna maa haada waxaas wuxuu yahay ma garanaysaan jugtaasu qulna allahu warasuuluhu aclam aliya rasuulkiisaa garanaya qaala markaasuu wuxuu yidhi haadaa xajarun kaasu waa dhagax rumiya bihi fi nnaari naarta lagu tuuray mundu sabciina khariifan muddo toddobaatan sannadood laga joogo muddo toddobaatan sannadood ah ka horow dhagax naarta qarkeeda laga tuuray oo hal basalkeedii gaadhay waa jugta aada maqlaysaan fa huwa yahwi fi nnaari naarta ayuu kusii shalwanayay kusii qalowqalowleynayay al'aana taniya hadda xataa intahaa ilaa qacrihaa ilaa salkeedii hadda uu gaadhay fa samictum wajbatahaa dhiciddeedii iyo jugteedii aada maqasheen rawahu muslim xadiidka hera abi hurayrana waa kaan ku soo maray ee ka sheekaynayo siraadka iyo sida loo marayay iyo in jahannam salkeedu uu toddobaatan sannadood uu joogo walciyaadu billah toddobaatan sannadood isu jiro wacan cadiy bni xaatimi radi allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh waali wasalam maa minkum min axadin ilaa sayukallimuhu rabbuhu laysa baynahu wa baynahu tarjumaan mid idinka mid idinka mid maaha bani aadam kow ilaa rabbigiin baa midkiin walbaba la hadli doona si toosa ula hadli doona isagu oo wax tarjumaanaho u kala warceliya aanu jirin fayanduru wuxuu fiirin doonaa aymana minhu wax dhanka ka midigeeya falaa yaraa ilaa maa qadam wuxuu horumarsaday mooyaane wax kale maarkaayo arkaayo wa yanduru ash'ama minhu dhanka ka bidixeeyana wuu fiirin doonaa falaa yaraa ilaa maa qadam wayanduru bayna yaday hortiisana wuu fiirin doonaa falaa yaraa ila annaara tilqa'a wajhihi ma arkaayo ilaa naarti una wejigiisa tooskiisa ka soo horjeeda mooyaane wax kale ma arkaayo fataquu naara naarta ka gaashaanta oo wax iska xijisiiya ilaa marka kolkaas wixii uu qadimtay baa isagan hortiisa isagii naarta kala ahaanaye walow bishiqi tamra walow xabad timira jeexeedna ha aada muttafaqun caleyh waana inoo soo hormaray xadiidkan kada oo lambarkiisu isagu yahay boqol iyo soddon iyo sagaal buu soo hormaray waana soo noqon doonaa mar kaleu haddana imaan doonaayo isagoo lambarkiisu uu yahay shan boqol afartan iyo lix وعn أbي dri رضي الله عنه qال qاla رsuuل الlahi صلى الله عليه وaلي وسلم إنii أrىa maa laa tarown anugu waxaan arkayaa waxaydaan arkaynin caطت السmاء cirkaa jiiq jiiqlaysay waxuqa laha an taئd waxaana waana ku habboon tahayoo oo xaq buu ku yahay inay jiiqjiiqlaysaayo aiiq waxaa la yidhaahaa albaabka cusub iyo markii mxua la furayay iyo kolka la xidhayay jiiqjiiqda uu yidhaaho iyo awrta raran ee kolkay buuxdo iyadana muxua rarku uu cusleeyey rarkaas qaarkii qaarka kale uu xoqaya jiiqjiiq taasoo kalea la yidhaahaa yacni marka waxaa weeyaan ama sariir dad fara badana ay ku fadhiisteen shanqadheeda iyo waxaasoo kale jiyaa la yidhaha atayt la yidhaahaa marka samadaa jiiqjiiqlaynaysa oo liicliicaysa waana waana mudataa arrintaasoo lagula yaabi maayo maa fiihaa kuma jiro samada mawdicu arbaci asaabic afar farood meel la saaraayo kuma jirto samada ilaa wa malakun waadicun jabhatahu ilaa malag unbaa wejigiisa dhulka ku hayo oo sujuudsan saajidun lilahi tacaala alla u sujuudsan wallahi low taclamuuna maa aclam haddaad ogaan lahaydeen waxaan ogahay ladaxigtum qaliilan wala bakaytum kasiira wamaa taladadtum ma aydan ku macmacaansateen oo ma aydan ku raaxaysateen binnisaa'i haweenka cala alfurushi firaashada dushooda haween idinma dhadhameenoo ma aydan u himilooteenoo ma aydan haween ku raaraaxaysateen wala kharajtum ila asucuudaat waxaad u bixi lahaydeen bannaanadaad u bixi lahaydeen sucuudaat waa jamcu saciid taj'aruuna ila allahi tacaala idinka oo alla u qayleeya ju-aar waxaa lagu magacaabaa qaylada iyo oohinta codka dheer lehiya baa lagu magacaabaa intaad bannaanada iyo dibadda u carartaan oo guryaha ka carartaan yaad oohin iyo qaylo isku dari lahaydeen allowna baxsooy allowna badbaadiyey allow noo dambi dhaafa aad dhihi lahaydeen rawaahu tirmidiyu wa qaala xadiidun xasan waana sidaa uu sheegay xadiidku xasan weeyaan xasanahu sheikhu اlalbani fi صaxiixi اljaamic الصaغيir وأطت بفتح الهمزة وتشديد الطاء وتئط بفتح التاء وبعدها همزة المصفورة تئط والأطيط صوت الرحل kooraha codkiisa weeyaan والqaطbi qaطbkuna isaguna waa kooraha nooc ka mida weyan ka geela weeyaan labaduba wa shibhihimaa iyo wixii la mid ah ee gaadiidka lagu koro oo marka kolkuu gaarahaan kolkuu cusub yahay iyo markuu raakibka ku dul fadhiistay iyo jiiqjiiqda ka baxaysa kaasaa la yidhaaha wa macnaahu ana kahrata man fi الsamaaءi min almalaa'ikati alcaabidiin malaa'igta alla ee samada ku cibaadaysanaysa farabadnideedaa qad afqalathaa cuslaysay samadii cuslaysay xataa abtat ilaa ay ka jeeqjeeqlaysay wasucuudaatu bidami saadi walcayni turuqaat wa macnaa taj'aruuna tastakiisuun wa can abi barza biraa'in uma zaa'in barza magaciisuna waxaa weeye nadrat bnu cubayd alslami radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi salى اllahu alayh wali wasalam laa tazuulu qadama cabdin ma dhaqdhaqaaqayso addoon labadiisii lugood kama dhaqdhaqaaqayaanoo meeshu istaagay kama dhaqdhaqaaqayaan xataa yus'ala can cumrihi fiima afnaah ilaa laga waraysto cumrigiisii wuxu uu ku dhameeyey wa can cilmihi fiima facala fiihi cilmigiisiina wuxuu ugu camal falay la weydiiyo wa can maalihi min ayna iktasaba wa fiima anfaqa xoolihiisiina xagguu ka kasbada u ka keenay iyo muxuu ku bixiyey la weydiiyo wa can jismihi fiima afablaa quwadiisii iyo muruqyadiisii iyo xooggiisiina muxuu ku dhammeeyey afartaa su'aalood oo midin laba ay ka kooban tahay ilaa la su'aalo qofna meeshiisa ka dhaqda qof walowba afartaa su-aalood baa lagu keeni doonaaye diyaar u ahow sidaad uga jawaabi lahayd waa ardada markii imtixaanada iyo waxyaalaha iyo laga qaadayo kadaa looga qaadayo looma sheego su-aalka iyo su-aalkaasaan la keenaya kuwa macalimiinta ugu roon baa yidhaahaa baab hebel iyo baab hebel iyo baa suurowda iyo intaa safxada ilaa safxada inta udhahaysa lagu imtixaanada in sidaas in loo cayino waa iska suurowdaa laakiin lama arag macallin ayaa su-aalkaa naskiisu sidaa yahay baan kugu imtixaanayaa u diyaar garow alla subxaanahu wa tacaala marka isagu waa caddaysanaya afartaa su-aalood baa qof walowba ku hortaa leh u fiirso xagga cilmiga markaan fiirinna waxaan arkaynaa cilmiga ayaad ka baratay qofoona lagu weydiin maayo sheekhii aad ka baratay muxuu ahaa nin fiican miyaa mise no laguma weydiinayo laakiin waxaa lagu weydiinaya maxaad ugu camaashashay maalkase waxaa lagu weydiinaya laba su-aalood xaggeed ka keentay iyo xaggeed ka bixisay labadaas marka wujuuhdii alla uu idnayna waa inaad ka kasbata baa la rabaa oo xaaraam aanu kugu soo gelin wujuuhdii alla uu idnayna aad ku bixiso muxuu xaaraam aadan u isticmaalin rawaahu التirmidiي wa qaala xadiiثun xasanu صaxiix wa huwa kama qaala fi xadiiثu صaxiix صaxaxahu shaykhu اlalbani fi صaxiix اljamiع الصaغيir wa muxuu ahay fi silsilaة اxadiiث الصaxiixa wa kadalika waxaa wariyey alkhaطيb الbغdاdي yaa wuxuu ku wariyey fi اqtidاء cilmi الcmل وعn abi هurayraةa radي الله عanهu qala qala rasul اlah صلى اه عليه وsلم qara'a rasuulu الlahi slى الlaه عalيه وalih وsلم rasuulka allah wuxuu aqriyey ywmaidin tuxadiثu أkhbaaraha aadaasu aqriyey ywmaidin maalintaas yowmaidin yasduru nnaasu ashtaata liyura acmaala aayaddaasuu aqriyay markaas yuu wuxuu yidhi uma qaala markaasuu yidhi atadruuna maa akhbaaraha maalintaasay ku warrami doontaa dhulku ku warrami doontaa khabaryaalkeeday ku warrami doontaa wey macnaheedu markaasuu yidhi ay ku warrami doonto ma garanaysaan wuxu uu yahay qaaluu waxay yidhaha allahu rasuulu aclam qaala markaasuu yidhi fa akhbaaraha an tashhada calaa kulli cabdin aw amatin bimaa camila calaa dahriha waa inay addoon walbaba iyo addoon walbaba ay ugaga marakacdo wuxuu dhabarkeeda ku sameeyey maalin heblaayo halkaas waxaas igu sameeyey maal heblaay ah, taquulu waxay dhahaysaa camilta kada wa kada yowma kada wa kada maalin heblaayo waxaas iyo waxaasaad samaysay fa haadihi akhbaaruhaa kaasaa khabaradeedii ah rawaahu tirmidi wa qaala xadiidun xasan saasuu yidhi alimaamu tirmidi radi allahu tacaala canhu xadiidku saxiix xasan weeyaan ayuu yidhi xadiidkuna xasan meh xadiidkan waa daciif daciif weeyaane sheekh ilalbani xafidahu llah fi daciif aljaamic sagiir waa maxaa silsilat alaxaadiid adaciifa ayuu xadiidkan kada ku daciifiyey waxaa kaloo xadiidka isaguna wariyay abu cabdiraxmaan asulami ayaa ku wariyey fi mxuu ahaa طabaqaat الصuufiya ayuu ku wariyey cabdالlah bn mubaarak isaguna fi zuhd wالraqaa'iq ayuu ku wariyey dhammaantoodna maya dhammaantood waxay ku wariyeen can طariiq ibn اlmubaarak bay ka wariyeen cabdullah ibn mubaarak baa kulligood markaa yani asal u wada ahaa ibnu kahiirna isna tafsiirkiisa ayuu ku sheegay alxaakim الnaysaburi isaguna xadiidkan kada waa uu wariyey kullina waa wada daciifo waxaa sanadka ku daciifoobay waxaa nin la yidhaha yaxya bn abi sulayman almadani ninkaasaa ku jira ibnu kahiirse wuxuu sheegay inuu leeyahay shaahid uu leeyahay oo dabaraani uu wariyo muxaaha shaahidkaa naftiisu marka waa daciif shaahidkaas inuu leeyahay shaahid uu leeyahay oo dabaraani uu wariyo muxaaha shaahidkaa laftiisu marka waa daciif shaahidkaas ibnu kahiir uu sheegay uu leeyahay shaahid buu leeyahay xadiidkan kadu shaahidkaasuna daciif weeyaanoo daciif aljaamic sagiir ayuu ku sheegay asheekh alalbani xafidahu llahu tacala marka xadiidku waa daciif kuley laakiin waxaan la ogyahay in ay warrami doonto inay warrami doonto oo la ogyahay allaba qur-aanku ku sheegay inay warrami doonto dhulku waa can abi saciidin alkhudriy radi allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alيyh wali wasalam rasuulka allah wuxuu yidhi kayfa ancam seen u raaxaysanayaa wa saaxibulqarni isaga oo malagii geeska loo wakashay suurka suurka weeye qarniga la sheegayaana buunka la afuufi doono sida geesgodirka oo kale ribadii afuufaan oo kale qad iltaqama uu afka gashaday alqarna geeskii afka gashaday واstamaca alأduna dhegtana uu raariciyey mataa yu'maru biالnafqi fayanfq goormaa afuuf la dhihi doonaa ku dhufa la dhihi doonaayo uu afuufi doonaa uu isdiyaariyey mar horuu diyaar yani waqtiga dhowaantiisa yani ka dhigan tahay muxua kuwan askartan iyo xeryahooda iyo qofkii arkay waxaa jira marka kolkii waqtiyaalka isbedelka iyo waxyaalaha ay qabanayaan iyo garri bay afuufaan iyo alaarmi bay ku dhuftaan marka kolkuu waqtigii saacaddii la gaaray aada u soo dhowdahay yuu askariga muxuu ahaa maalintaas joornaatiga ahee isaga laga sugayaayo uu geedka gacanta kusii qabsanaysa sii diyaarinaya marka rasuulka calayh isalaatu wasalaam wuxuu leeyahay malagii suurka afuufayay ah ee kolkuu suurka ku dhufto nafqada hore adduunka iyada lagu rogaayey waa isdiyaariyo waa diyaar garoobay oo afku ugu jiraayo dhigtuu raariciyey oo wejiguu soo kodoodiyey oo yani isticdaad kaamila yuu la yimid faka'na isagoo marka qiyaamihii sidaa u soo dhowaaday seebaan u qusquslay u raaxaysanayaa buu yani xadiidka wada faka'na dalika haqula calى asxaabi rasuuli اllahi salى اllahu alيyh wali wasalam waxay u okaatay arrintaas inay ku cuslaatay asxaabtii nebiga salى اllahu alيyh wali wslam radi allahu canhum faqaala lahum markaasuu ku yidhi rasuulku sala allau alيyh waali wasalam quluu xasbuna allahu wanicma alwakiil xasbuna allah wanicma alwakiil dhaha xasbuna allahu wanicma alwakiil marka qofku markuu la soo gudboonaado mowqif xarij oo dhanba la soo gudboonaado waa inaanu ilaawin rawahu tirmidiy wa qaala xasan xadiidkuna waa saxiix saxiix ligayrihi weeyaanu shawaahid buu leeyahay waxaana xadiidka saxiix yeelay الsheikh اlalbani fi saxiix jaamic الصaغيir waa <clears throat> fi silsilaة الأxaadiiث الصaحيixa ayb xadiidka sanadkiisa caطiyaة بn sacdin الcawfi ayaa ku jira marka صaxiixun ligayrihi waxaan u leenahay marka ninkaas oo daciifa ku jira lakin shawaahidda yuu saxiix ku noqonaya alqarnu huwa الsuur اladي qaala اllahu taعaalى suurka uu alla sheegay way qarnigaa la sheegayo waa nufaqa fi suuri laleeyahy waa gees marka kada fasarahu rasuulu اllahi salى اllahu عalayh wali wasalam sidaasuu rasuulka alla salى اllahu عalayh wali wasalam uu ku fasira oo ku sheegay inuu suurku inuu qarni yahay gees inuu yahay xadiidkaas sidaa suurka qarniga ku fasirayaana waa xadiid saxiix oo waxaa wariyey abu daawuuda wtirmidiy waxaana saxiix yeelay الشheekh مqبل الwاdعي xafiظه الlه taعaalى في المسند الصحيح الشheekh الألبانيna صحيح الجامع الصغير وسلسلة الأxاadiiث الصحيiحة ayuu isaguna ku صaxiix yeelay أحmed iyo xaakimna iyaguna waa wariyeen عن cabdاللahi بن cمri رضي الله عنهma وعن أbي هريرةa رضي الله عنه qال qاla رsuuل الlahi صلى الله عليه وaلي وسلم man khaafa adlaja waman adlaja balaga almanzil alaa ina silcat allahi qaaliya alaa ina silcat allahi aljanna rawahu tirmidiy waqaala xadiidun xasan man khaafa qofkii baqayaayo adlaja waa guureeyaa qofkii cadhog uu cayrsanayo cadhog inuu soo gaaro ka baqayaa meeshaa uu degay kuma bariistee habeennimuu ka baxaa qofkii dhibaato kale ka baqaaya oo oon iyo maxaa wax isaguna ka baqaayo ber hadda qur-aan kuu soo baxdo oon baad u dhimanayso meel biyaal ma joogtid aduu qofka naftiisa u baqayaayo habeennimo intaan weli dhibaatadii ayna qabanin yuu sii guurayaayoo sii baxaa waman adlaja qofka guureeyaana weliba maxaa duljada waa kaan hadda ka hor soo marray inuu habeenka gelinkiisa dambe socodkiisa uu yahay ah, laakiin isagu wuxuu ku fasiraya min awali leyl ayuu leeyahay in habeen guuraynun nagaga dhig qofkii guureeyaana balaqa almanzil meeshuu ku socday buu gaadhaa isagoo iska qabo oo habeenka intuu ka faa'iidaysta nacawdiisa iyo iyuu gaadhaa allahi qaaliya war hooy badeecada alla waa qaali alaa ina silcata allahi aljanna wala war badeecada allana waa jannada alla subxaanahu wa tacaala mu'miniinta heshiis iiba buu la galay iib buu la galay huwa ka yidhi in allaha ashtaraa min almu'miniina anfusahum wa amwaalahum bianna lahum aljanna aayad kalena marka waa alla waa ka ku yidhi hal adullukum calaa tijaaratin tunjiikum min cadaabin elim marka alla subxaanahu watacaala tacaalaa dhiib baa lala galay uu isagu dalbaday oo muslimiintu ay la galeen marka kolkii wax la kala iibsanayana labada qof ee wax kala iibsanaya midba waxbuu bixiyaa kan waxbuu bixinaya waxnaa soo gashanaya kalen sidoo kale weeyaan marka badeecada alle subxaanahu watacaala waa mid qaali ahoo tu bilaash lagu helaayo ma aha waa waxaan ku garan karaynaa badeecada alle subxaanahu watacaala hamanteedu inay tahay naftiya maalka naftiya maalku ka dhigay marka naftiisiyo maalkiisaba wax uga fiican buu alle subxaanahu watacaala oo badeecada ayuu qofka mu'minkaa kaga iibsaday naftiisa iyo maalkiisaba rawahu tirmidi wa qaala xadiidun xasan waana sida uu sheegay weeyo laakiin xasanun ligayrihi weeyaan waxaana xadiidku صaxiix weeyaan صaxiix weeyaan xadiidkana waxaa صaxiix yeelay sheekh اlalbani fi صaxiix اljaamic aلصغيr yuu ku صaxiix yeelay laakiin wadaadkan kada la yidhaaho cabdاlcaziiz cabdاlcaziiz muxuu ah cabdاlcaziiz rabax <coughs> isagu wuxuu leeyahay xadiidka wuxuu leeyahay sanadkiisa waxaa ku jira nin la yidhahdo zayd ibnu sinaan aruhawi wahuwa daciif walakin lilxadiidi shawaahidu yataqawaa biha min xadiidi ubay bni kacbin fahuwa xasan xasan weeyaan buu isagu ninkaasu leeyahay lakin sheekh albani saxiix weeyaan buu leeyahy marka xadiidku ugu yaraan waa xasan ligayrihi ama waaba saxiix waadlaja biiskaani daali wa macnaahu saara min awali اleyli wاlmuraadu altashmiiru fi الطaaca oo jeerasho طaacada loo guntado ayaana laga wadaa guuraha marka waxaa lagu shabahaya qof musaafira lagu shabahaya wallahu aclam وعn caaishaةa radي allahu canha qaalat samictu rasuula اllahi salى اlه alيه wali wslam yaquul yuxsharu الnaasu ywma alqiyaamati xufaatan curaatan gurla dadka waa la soo ururin doonaa maalinta qiyaamaha iyagoo kabala oo qaaqaawan oo burya qaba hanjafadeeda ka lalmadaan wax gudan aan lahayn qultu taasuna marka waxay la mid a ah xadiid hore aan soo maray oo u dhihi jiray nebigu sal allau alay slam inakum maxshuuruuna yowma alqiyaamati xufaatan curaatan urla ila akhiri alxadiid marka halkan kada yuxshar nnaas buu kan kada inoo yidhi marka waa kan hadda ka horna soo sheegnay rasuulku sala allahu alayh wali slam midka xadiidkaa hore isagu dadku la hadlaya inakum buu yidhi marka isagu marka waa inaanu ku jirin waxaa mas'ala ay isku khilaafaan usuuliyiintu ah qofka mutakalimkii hadalkiisa cumuumkiisa ma soo gala oo markuu yidhaah dadku saasay noqonayaan ama saasay yihiin isaguna ma ku jira mise kuma jiro marka kolkuu rasuulku alayhi salaatu wasalaam uu leeyay yuxsharu nnaasu yowma alqiyaamati xufaatan ilaa aakhirihi ma ku jiraan naaskaa uu sheegayo mise kuma jiro xadiidkan soo marray baa wuxuu daliil u noqonayaa inaanu ku jirin salawaatu ullahi wasalaamu calayh qultu yaa rasuula allah waxaan idhi yaa rasuula allah caaisha leh alrijaalu waannisaa'u jamiican yanduru bacduhum ilaa bacd ma rag iyo haweenkoo isku dhex jiro oo qaarkood qaarka kale fiirinayaan baa la isugu keenayaa meel qaala markaasu wuxuu yidhi yaa caaisha alamru ashaddu min an yuhimmahum an yuhimmahum dalik arrinku waa ka daran yahay inay arrintaasi murug geliso ama ay hawo geliso oo feerfeerin iyo qofbaa qaawan iyo cawro asture iyo qof isdhahaya iyo qof dad baa ku arkaya iyo waxaas arrintu waa ka daran tahay qofna iskama warhayo waxa uu ku sugan yahay qofka ku xiga isaga iskaba dhaaf iyo dad qaaqaawan baa jira faduuli iyo wuxuu is wa fii riwaayatin alamru ahamu min an yandura bacduhum ilaa bacd inuu qaarkood qaarka kala feeriyo arrintu waa ka daran tahay muttafaqun calayhi waqurlan bidami lgayni almucjamati ay gayra makhtuuniin waa baabu rajaa rajuhu waxa weeyaan qudaraynta raxmadda eh, alle in la reejeeyo qoof ayaan soo maray nusuustii muxuu eh, ahaaye aakhira iyo shidadii iyo ahwaasha jirta ka warramaysana waa soo sheegay markaasu wuxuu ku soo xejisiiyey rajaha yacni raxmadda alla in la rajeeyo iyo raxmadda alla weynankeeda iyo alle subxaanahu watacaala nicmooyinkiis iyo jannada nusuusta xusuusinaysana halkan uu ku keenayaa si labadaas marka la isugu miisaamo oo labadaa loogu dhexdhexeeyo oo dhan keliya aan laga fiirinin arrinta leanno labadaas haddii tawaasunkooda la waayo waa xumaanaysa oo waxaa lagu dhacayaa mid uun haddii dhankiisa keliya la fiiriyo kadiira xun baa lagu dhacayaa iyo dembi weyn haddii qofku uu fiiriyo cabsida keliya nusuusta cabsida ku soo aroortay un keliya uu eh, eh, mxu qalbiga ku haysto waxaa laga yaabaa inuu yaasi min raxmat illaah inuu ku dhaco naxariis allah ka quusto kolkaana uu galo qowlahu tacaala waman yaqnatu min raxmati rabbihi ila daalluun ah, <clears throat> ah, markaas haddii dhanka kale iyadana loo leexdo oo qofku intuu raxmad alla weynankeedii iyo dembi iyo waxyaalahaasun intuu fiiriyo keliya uu ciqaabtiisa shiddadeed iyo qadabkiisa iyo waxyaalahaas aanu fiirinin iyadana waxaa laga yaabaa inuu ku dhaco dembi xun oo isna kabiiro ah oo la yidhaaho al-amnu min makrillaah labada arrimood marka si eh, muxuu ahay eh, labadooda dembi looga baxo oo allana subxaanaه wa tacala waa ku yidhi afaaminuu makr اllahi falaa yaamanu makr اllahi ila alqowm alkhaasiruun marka labadaasba waa xun yihiin si labadaasba looga baxsado waa in labadaa dhanba la ilaaliyo saas daraaddeed baa alimaamu annawowi radia allahu tacaala canhu oo labadan baab isugu xujisiiyey allana subxaanahu wa tacaala wuxuu hadiyo goor xiriiriyaa aayadaha labadaa nooc ah nabi cibaadii anii ana algafuur الraxiim wa ana cadaabii huwa alcadaabu اlأliim ina rabbaka la sariicu اlciqaab wa inahu lagafuur raxiim aayada noocaasoo kale marka xidhiiriyaa oo labada dhanba uu sheegaa si khoof iyo rajo loogu dhexeeyo qaala allahu tacaala qul yaa cibaadiya aladiina asrafuu calىa anfusihim laa taqnatuu min raxmat illah in allaha yakfiru dunuuba jamiica inahu huwa algafuur raxiim waxaad dhahdaa yaa cibaadii addoommahaygiiyow yani allah dhahayo oo nebiga sala allahu alayh waali wasalam buu leeyahay gaadhsii kuwa addoon loo yahayna maaha nebiga sala allahu aleyh waali wasalam addoommahaygiiyow aladiina asrafuu calaa anfusihim naftooda ku xadgudbay ee dunuubta ku dhacayow laa taqnatuu min raxmat illah haka quusanina raxmadda allah haka quusanina in allaha yakfiru dunuuba jamiican alla dembiyaalka oo dhan waa u dhaafaa innahu huwa algafuuru raxiim alla waxaa weeyaan midka dembi dhaafka badan ee raxmadda badan dunuubta oo dhan buu dhaafaa buu alla subxaanahu wa tacaala uu leeyahay arrintaasu waxay leedahay istithnana waa leedahay qeydna waa leedahay istinaha ay leedahay waxaa weeye dunuubta qaar aanu alla dhaafin ayaa jira haddaanay tooba la jirin tooba haddii la jirto dembiga oo dhan alla subxaanahu wa tacaala waa dhaafaa laakiin hadday tooba aanay la jirin dunuubta qaar oo aan alla dhaafin baa jira oo waxaa weeyaan waa gaalnimada iyo dilka qof muslimo xaqdarre lagu diro labadaa dembe alla ma dhaafo subxaanahu wa tacaala xagga muxuaha oo taana waato alla qur-aanka uu mid uu ku sheegay uu leeyahay in allaha laa yakfiru dunuuba jamiica in allaha laa yakfiru an yushraka bih wayakfiru maa duna dalika liman yashaa xadiid saxiixaana rasuulka ku sheegay sala allahu alayh waali wasalam dembi kastaba ilaa alle inuu dhaafo waa suurowdaa ilaa qofka isagoo kaafira dhinta ama qof muslima xaq dariya bilaash ku dila mooyaane marka qeydka uu leeyahayna waxaa weeyaan waa mashiicada allah inay ku xidhan tahay qofkii dembi ku dhaco oo dhanbaba alle waa ka dhaafayaa ma aha oo wax qof dembi loo qabana loo ciqaabayaaba ma jira ma ahe waa qofku alla doono lman yashaa bu alla leeyahy wafur maa duna dalika liman yashaa bu alla subxaanahu wa tacaala uu leeyahay nasأl اllaha غufraan dunuub wa qaala tacaalى wahal nujaazi ila اlkafuur miyaan abaal marinaynaa yani abaalmarintaa la sheegay miyaanu abaalmarinaynaa ilaa qofka kaafirnimada badan mooyaane wa qaala tacaalى ina qad uuxiya ilayna ana alcadaaba calaa man kadaba watawallaa inaa qad uuxiya ilayna annaga waxaa naloo waxyooday muuse iyo walaalkii haaruuna baa sidaa leh ana alcadaaba calaa man kadaba watawallaa cadaabku inuu dul saaran yahay oo ku dhacayo o ku waajibay qofka beeniya rususha alle iyo kutubtiisa iyo beeniya ee ka jeedsada ee miska diida wa qaala tacaala waraxmatii wasicad kula shay raxmadaydu wax walbaba way wada gaadhay buu alla leeyahy subxaanahu wa tacaala weliba alla subxaana wa tacaala raxmaddiisa laakiin dadka uu siinayo aakhare uu siinayo raxmaddiisa adduunyada iyadu caam weeyaane wuu aayaddantada kusii sheegay oo fasaaktubuha liladiina yattaquun wayutuuna azakaa waladiina hum biaayaatina yu'minuun aladiina ytabicuuna arasuula anabiya alumiya aladii yajiduunahu maktuuban cindahum fi tawraati walinjiil yaamuruhum bilmacruufi yanhaahum can ilmunkari yuxillu lahum ayibaat ila akhiri aayaad buu ku sheegay dadka uu raxmaddiisa uu siinayo <clears throat> qaala tacaalى عن عباadة بن الصاmت رضي الله عنه qاaل qاla رsuuل الlahi صلى الله عليه ولي وسلم man شhahida an laa إlaha ilا الlah waxdahu laa شhariika lah qofkii qira inaanu jirin kula caabudaa alla mooyaane isagoo keligiisa oo la wadaagsada ilaahnimada aanu jirin iyo cibaadada waana muxamedan cabduhu warasuuluh muxamedna uu yahay addoonkiisii iyo rasuulkiisii uu yahay waana ciisa cabdullaahi warasuuluh ciisana inuu yahay addoonkii alli iyo rasuulkiisii wa kelimatuhu alqaaha ilaa maryam iyo kelimadiisii uu siiyey maryam uu siiyey wa ruuxun minhu iyo ruux alle xaggiisa ka timi ruux yani alle uu abuuray oo biwasitatii aanu ku abuurin biwasitati ee la-aan ku abuuray inuu yahay qofka sidaa qira waljannata xaq waljannata wannaara xaq jannada iyo naartuna ay xaq yihiin adkhalahu allahu alla wuxuu geliya aljanna jannaduu geliya calaa maa kaana min alcamal wixii ka ahaaday camal aba u geliya camal yar ama ama mid badan wuxuu yahayba alla waa geliyaa jannada ama camal xun iyo camal san wuxuu yahayba alla waa geliyaa muttafaqun calayh wa fii riwaayati limuslimi man shahida an laa ilaha illa allah wa ana muxamadan rasuulu اllah xarama allahu calayhi الnaar qofkii qira muxuha inaanu jirin ku la caabudo alla aan ahayn moxamedna rasuulka alle uu yahay alla naartu ka xaaraameeya nusuusta noocan oo kale ah ee sheegaysa in shahaadateynka oo keliya lagu gelayo oo shahaadateynka yani oo lafdiga keliya afka laga yidhaha meeha qalbigana ula jiro nafaq aanu ku jirin in lagu galaayo iimaan keliya lagu galaayo sheegaya macnaheedu ma aha inaan camalka loo baahnayn oo camalkuba iimaanku ka mid yahay waa lagama maarmaan laakiin waxa weeyaan shahaadateynkaasu iyagu waa ku filan yihiin inay qofka janno geliyaan haddii aanu wax camalahoo shahaadateynkaa qiritaankooda muxuu ahaayey ka xoog badnaanayo sayi ahoo kale aanu qofku yeelanin marka shaygaasu inuu isagu sabab noqon karo waxa uu keeni karo iyo inuu maanic jiro waa kala laba marka haddii mawaanic uu ka khaali ahaado qofkaasu muxuu ahaa janno inay geliyaan iyagu ku filan yihiin sidaas weeyaan sida saxiixa sida uu rajaxo ibn اlqayim iyo keyrkiiba ay rajaxaan w an abi abi dri radi allahu anhu qala qala rasuul lahi salى اllahu alيyه ali waslm yaqul allahu caza wajal alla wuxuu dhahayaa subxaanaه wa man jaءa bاlxasanati falahu cashru amhaaliha oo aziid qofkii aw azyad azyad saasna waa azyadu qofkii la yimaada hal xasana la yimaada wuxuu leeyahay toban laabkeed buu leeyahay ama waaba u ziyaadinayaa ama waa ugu ziyaadinayaa waa uga badinayaa ama waxa weeyaan aw azyadu ama wax ka badan buu leeyahay waman jaaءa bisayi'ati falahu fajazaau sayiatin fajazaau sayi'atin miluhaa aw akfir qofkii sayi-a la yimaado yani shay maasiyaa la yimaadana halkii sayi-ada jazaheedu waxaa weeyaan mid iyada lamida ah, ciqaab iyada lamida ah, u dhiganta weeyaan ama alla waaba dhaafaya alla u kala fiirsada alla karamkiisa waa qofkii isagoo aayar socda i yimaado orod baa kaga hor imanaya waman laqiyanii biquraabi alardi khatii'a qofkii igula kulmoo iila yimaada dhulka muggiisa wax ku dhow oo dembi ah laa yushriku bi shay-an isagoo weliba waxba aan shariig yeelin laqiituhu bimidliha makfiratan waxaan kula kulmaya kagala hor imaanayaa intii in la ahoo dembi dhaaf ah rawaahu muslim xadiidka faqaraadkiisa qaarkood waa axaadiis kale ayay kusoo hormaray macna alxadiid xadiidka dhammaanihiisa waxaa weeye man taqaraba ilaya biaacatii faqarabtu ilayhi biraxmatii qofkii iigu soo dhowaado taacadayda iyo cibaadadayda annaa raxmadayda iyo maqfiradeedan ugu dhowaanaya wain zaada zidtu haddii uu isagu ziyaadiyo intaana oo anagoo u kordhinaya raxmadayda fain ataanii yamshi wa asraca fii taacatii hadduu ii yimaado isagoo socdo oo taacadayda ku dhaqsanaya aan gaadgaatamaynin ataytuhu harwalatan ay sababtu calayhi araxma xabaddan dusha kaga shubay aada ugu shubayaa wa sabaqtuhu biha waan kala horeynayaa intaanu isoo gaarin weli walam uxawijhu umana baahinayo ila almashi lkasiir fi lwusuuli ila almaqsuud maqsuudkii iyo dembi e, iyo maqfiradii iyo raxbaddaydii ah siduu kusoo gaari lahaa inuu camal badan la yimaado waxba u baahin maayo wa quraabu اlardi bidami اlqaafi wa yuqaalu bikasriha qiraabna waa la yidhaha wadamu afsax waashhar wa macnaahu maa yuqaaribu mil'aha wax muggeeda ku dhow weeyaan wallahu aclam وعn jaabirin radي allahu canhu qaal jaءa acraabiyu ilى الnabiy sal l sl nin reebaadiya u yimid nabiga salى allahu alيyh waalih wasalam faqaal yaa rasuula allahi ma lmuujibataan muxuu yahay labada arrimood ee wax waajibiyaayu ee midna ay waajibiso janno ay waajibiso midna naar ay waajibiso faqaala man maata laa yushriku biاllahi shay-an dakhala aljanna waman maata yushriku billahi dakhala annaar yushriku billahi shay-an dakhala annaar qofkii dhintay isagoo alla aan waxba ugu shariig yeelaynina janno buu gelayaa oo jannay muxuu ahay iimaanku u waajibiyaa qofkii dhinta isagoo alle wax ugu shariig yeelayana naar buu gelayaayo kufrigu wuxuu waajibiyaa naar buu waajibiyaa rawahu muslim waan anasin radi allahu canhu ana nabiya sal ly slam wamucaadu radiifuhu cala araxli isagoo mucaadina fangal uu ugu yahay kooraha awrka yuqaala wuxu yaa mucaad mucaadow qaala labayka yaa rasuula allahi wasacdayk labayka macnahu waxaa weye had iyo goor hoy baan ku leeyahay oo diyaar baan u ah waa ku jawaabahu watacadayka macnaheeduna waxaa weeyaan iscaadan bacda iscaad ba kufa siraayo hadii goor waa kusoo roorayaa weeyaan qaala yaa mucaad intuu ka aamusay haddana qaala labayka yaa rasuula allahi wasacdayk qaala yaa mucaad saddex goor qaala labayka wasacdayka yaa rasuula allahi wasacdayk salasan saddex goor taana wuxuu uga dan leeyahay inuu aada iyo aada usoo baraarugo mucaad o radiallahu canhu arrinkanka ee muhimka ah ee loo sheegi doono uu si aada u qabsado oo isagoo khaali zihni haddii laiskaga bilaabo waxaa suroobi kari lahayd inaanu muxua si aada aan u qabsanin laakiin kolka saddex goor mid walbaba loo dhawaaqay oo aada iyo aada marka uu intibaahiisi u kacay kolkaasu u sheegay markaasu wuxuu yidhi qaala maa min cabdin yashhadu an laa ilaha ila allah wa ana muxamada cabduhu warasuuluh sidqan min qalbihi sidqan min qalbihi taasaa marka muhim ah qofkii ma jiro addoon oo qiraya inaanu jirin kulla caabudo alla aan ahayn muxamedna addoonkiisi iyo rasuulkiisii uu yahay oo arrintaasuna ka dhab ay tahay oo qalbigiisa ay ka soo go'day ee carabka keliya ayna ka ahayn oo munaafiq aanu ahayn ilaa xaramahu llahu cala annaar ilaa naartu alla ka xarimaa qaala ya rasuul allah maadaam yaa rasuula allah afalaa ukhbiru biha annaasa fayastabshiruu miyaanan dadka uga warramaynin oo marka ay ku farxaan oo ku bishaaraystaan qaala kolkaasuu nabiguna sal ly slm wuxuu yidhi idan yatakiluu haddaa marka haddaad saa yeesho way isku hadlaynayaan oo camalkay fudaydsanayaan fa akhbara biha mucaadu radia allahu cinda mowtihi mucaad baa ka warramay arrintaa kolkuu sii dhimanaya buu ka warramay ta'asuma dembi ka baq dembi ka baq uu dembi ka baqaayey oo cilmi uu ka maqlay nebiga sala allahu alayh waali wasalam oo aanu sheegin inuu la dhinto isagoo ka baqaaya yuu kolkaas sheegay intii kale oo dhan same aanu sheegaynin oo dadku inay marka si xun ay u fahmaan dadka had iyo goor isku caqli ma aho dadba laga yaabaa inay arrintaas ay u qaataan inaan camal baba looga baahnayn khalaas muslimba kol haddaad tahay ahlujanna tahay maxaabad ay sidaahaan muttafaq calayhi qowluhu ta'asuman ay khawfan min alifmi fii katmi hada alcilm dembi uu ka baqaayo cilmiga qarintiisa uga baqaayo ayuu u sheegay wa can abi hurayrata radia allahu canhu aw abi saciidin radia allahu canhuma shaka raawi ninka xadiidkan wariyay baa shakiyey inuu ninku xadiidkan ka maqlay abu saciid alkhudri ahaa iyo in abu hurayra ah radi allahu canhuma walaa yaduru shaku fii cayni araawi qofka caynu saxaabiyi baan ujeeda saxaabiga naftiisa ku uu yahay shakinteedu dhibaato ma laakiin fii suxbatihi inuu ninkaas inuu saxaabi yahay in kale shakiga la shakiyo dhib waa leedahay laakiin haddii baa la ogyahay inuu saxaabi yahay laakiin kumuu ahaa aan la garanaynin taas waxba dhimale liannahum kullahum cuduul dhammaantood caadiliin wada weeyan waa isku wada mid qaala lama kaana gaswatu tabuuk dagaalkii tabuuk markii uu dhacaybaa asaaba annaasa majaaca dadka waxaa ku dhacday macaluul macaluul baa dadka qabatay faqaaluu yaa rasuula allah low adinta lanaa fanaxarnaa mawaadixana bal ka waran haddaad noo idanto waa usluub wanaagsan oo adab ay ku jirto oo looga idan dalbado nebiga sal alay slam haddaad noo idanto inaan qalqalanno awtayada oo aan qalqalanno ka waran nawaadix waa jamci naadix waa kuwa biyaha ashubo weeyaan ee lagu waraabiyo beerta lagu waraabiyo kuwaasa laydhaha kuwaas gaadiidna way u ahaayeen awtaasu kolkii la joogana beerta lagu waraabsan jiray faakalnaa aan cunno hilibkooda aan cunno wadahanna aan ku surkanno oo weliba maqaarkoodana kaba aan ka dhiganno balnooga wadan sidaas faqaala rasul sal l sl ifcaluu yeela bu yii marka rasulku sal lay fa jaءa cumaru radia allahu canhu cumar baa yimid oo kolkuu arrintii maqlay faqaala ya rasuula allah in facalta haddaad sidaa yeesho qalla dahru gaadiidkaa waraanaya oo hadday gaadiidku uu ka dhammaadana meeshantada qabsad ehe lama degaanka ahee buuraleyda ahee kulul ee eh, oo maraha ah way dhammaanaya jidka oo oonaya gaajo usii dhammaanayaan walaakin idcuhum eh, uga darab oo kaana dhe bifadli aswaajihim saayahoodii baqaayada uga soo hadhay isu soo ururiya dhe uma idcu llaha lahum calayha bilbaraka alla baraka ugaga bari lacala allaha an yajcala fii dalika albaraka waxaa suurowda alla subxaana wa taala inu arrintaa baraka geliyo oo ducadaada alla uu aqbale faqaala rasuulu llahi sala allau alيh ali wasalam nacam waa yahay buu nebigu sal ly slam fikrad kasta oo saalaxa aba qofkii soo jeediyo waa ka qaadan jiray nebigu sala allahu alayh ali wasalam marka cumar radiallahu canhu fikro wanaagsan ayuu soo jeediyey markaasna nebiguna sala allau alيh wasalam waa ka qaatay alla wuxuu faray inuu asxaabtiisa la tashado marka xataa latashiga waa keliya kumaanu dan jirin in alla ninkii qof alla qofka rag yahay oo wuxuu aan soo jeediyaba waa ka qaadan jiray marka sidaa macnaheeduna waxay tahay wixii waxyi iyo xog diineed aan ahayne wax ra'yi iyo adduunyo maamulka ku saabsan ah waxaa suuroobi karaysa in alla subxaanahu wa qof mu'miniinta ka ah uu fahamsiiyo siduu rasuulku sala allahu alayh alih wasalam ah, uu fahmay si aan ahayn marka rasuulka sala allahu alayh wali slam arrin ku baraarugin yuu ku baraarujiyey markaasna waa uqaatay umu salamana radiallahu canha si sidaas oo kalea bay ay yeeshay fadacaa wuxuu dalbay in la keeno binacin aw binicin maqaar saan buu yihi hala keeno fabasatahu waa fidiyey uma dacaa bifadli aswaajihim saxaabahoodii baqaayadooda usoo hadhay buu isusoo uruuriya keena fajacala rajulu nin baa wuxuu keenay yajiu bikafi dura inuu keeno antooba oo masago ah wayajiu laakaru mid kalena wuxuu la imaanayay bikafi tamrin oo antoobo timad ah wayajiu laakaru bikisra qofna wuxuu la imanaya jab tiis ah xata imtamaca cala annaطci aw anniطci ilaa ay kaga kulmeen maqaarkii dushiisa min dalika arrimahaas la isu keenay shay-an yasiiran wax yar wax yar baa marka hawl maqaarkeeda lagu soo ururiyey jiifkuna waa jiif fara badan buu ahay oo kaan soo maray inuu soddon kun io meelaha ahaa fadacaa rasuulu llahi sala allahu alayhi waalihi wasalama bilbaraka barakuu ku da in alla barakeeyo uma qaala markaasu wuxuu yidhi khuduu fii awciyatikum ku gurta weelashiina fa akhaduu fii awciyatihim weelashoodiibay ku gurteen xataa maa tarakuu fi lcaskari wacaa'an ilaa malacuuhu ilaa ayna kabad tegin jeeshkii dhammaa weel ayna buuxinin weelashii o dhan ay buuxsadeen welo kale waana cuneen xataa shabcuud ayna ka tegin jeyshki intaa dhammaan wafadala fadlatun hambaana baana ka soo hadhay meeshii iyadoo weliba wax ku jiraan ayay jeeshkii oo dhanna ka dhargeen weelashii oo dhanna laga buuxsaday faqaala rasuulu llahi sala allahu aleyh waali wasalam rasuulka alle markaa uu arkay mucjizadaas sidaas intaan la egay alla uu ku karaameeyey yuu wuxuu yidhi ashhadu an laa ilaaha illa allah wa annii rasuulullah waxaan marag ka ahay oon karaya inaanu jirin kulla aabuda aniguna rasuulka alla aan ahay leanna iimaan bay u ziyaadinaysaa mucjizaadkaasoo kale markuu arko dadka mu'miniintana waa u ziyaadinaysaa laa yalqa allaha bihimaa cabdun gayru shaak alla kulama kulmo oo ulama yimaado qiyaamaha labadaa ceri labadaa shahaadadood addoon aan ku dhawaaqayo oo shakina aanu kaga jirin ayuxjaba can iljanna oo janana laga xijaba rawahu muslim wa can citbaan bni maliki radia allahu canhu qaala wa miman shahida badran wuxuu kamid yahay citbaan ibni malik radia allahu canhu raggii ka qayb galay dagaalkii badr qaala kuntu usallii liqowmi bani salim waxaan tujin jiro imaam aan u ahaa kolkay oo bani saalim ahaa wa kaana yaxuulu baynii wa baynahum waadin idaa ja'at alamtaar waxaa noo dhexeeyey aniga iyo kolkay oo xaafadooda tog oo kolkay roobabka ay uu soo rognado fayashuqu calaya ijtiyaazu uu idhibaayo gudguddiisu qibaala masjidihim dhanka masjidkooda aanu gudbo faji'tu rasuula weliba waanu gaa weynaaday oo nin la foyno culusna waa aha waana indhadafeeyey faji'tu rasuula allahi sala allahu alayh waali slam rasuulka allah inu faqultu markaasaan waxaan innii ankartu basarii indhahaygu waan dareemay waan dareemay inaan indhihii indhadafeeyey baan isku filay isku maraynaya ayaan isfahmaya riwaaya kale waxaa tidaaha ah, wuu indhabeelay goortii dambe indhabeelay meeku kasoo fiistigmayleeda وإن الوادي الذي بيني وبين qومi يصيل إذا جاءت الأمطاar فيشuق عalيه اجتiyاaزه toga aniga tolka inoo dhexeeyaana waa soo rogmaya kolkay roobabka yimaadaano markaasaa waxa idhibaysa gudbitaankiisa ay dhibaaya fawadidtu waxaan jeclaan lahaa yaa rasuul الlah أنaka تأتي inaad ii timaado oo fatusaliya fii beyti makaanan antakidhu musallaa aad gurigay kaga tukato meel aan ka dhigto masjid aan ku tukado masjid khaas oo guriga dhexdiisa habeenada aanu soo bixi karaynin iyo salaatuleilka iyo marka arrimahaas kale marka macnaha waxaa weeyaan inay tahay acdaarta xidda jamaacada farabkeeda xidda oo iyo baararka iyo dhoobada iyo mugdiga barar iyo sidaas oo kale khilaafigoodan kaasoo kale waa banaanta wata xadiidku waa imaan doonaa muxuaha bashar mashaa-ina kaas waa imaan doona qofka markaas soo dhigaana ajri badan buu leeyahay qofkiisa iska joogaayo waa heli karaa faqaala rasuulu lahi sal alay slm saafcalu waan yeeli doonaa faqadaa calaya rasuulu llahi sala allahu alayh waalihi wasalama waabuu bakrin radia allahu canhu bacdama ishtadda nahaar waxaa u soo garmaaday rasuulka alla sala allau alay ali wasalam iyo abubakr radiallahu anhu intay maalintii soo dheeraatay dabadeed barka dheer la gaaray faistaadana rasuulullahi sala lla sl rasuulka allah idan dalbay inuu soo galo rasuulku sala allahu alayhi waali wasalam wuu idan dalbaya hadda isagoo la wacana loo yeelay waana isaga yidhi qofka haddii loo waco oo loo yeelo guri loogu yeero idan uma baahna markadana wuu idan dalbaya marka taas waxa weeyaan shardiga ay leedahay waxa weeyaan waa hadduu soo raaco qofkii rasuul loo soo diro hebel baa ku yiri guriga hebel baa laga raba la yidhaaho hadduu rasuulkii soo raaco loo soo diray kolkaas uma baahna idan uma baahneed waa dulmiisa gala galaya laakiin hadduu yidhaaho si soco waan waan kaa daba imaan doona mar dambe uu yimaado khalaas waxa weeye idin buu u baahan yahay warka marka nabiguna sal ly slam markii muhuna raacin xisbaan ma aanu raacine anaa imaan doona buu yidhi oo maalin danbuu markay ah, marka saas u idan dalbaya faadintu lahu waanu idinay falam yejlis ma aanu fadhiisanin xataa qaala ilaa u ka yidhi ayna tuxibu an usaliya min beytika xaggeed jecesha gurigaa inay kaga tukado oo masjid ka dhigato faashartu lahu ila almakaani aladii uxibu an yusaliya fiihi waxaan farta ugu fiiqay meesha aan rabay inaan ku tukado ee masjid ka dhigto faqaama rasuulu llahi sala allau alay wala sl rasuulka istaagay fakabara waa xidhay wasafafnaa wara'ahu gadaashiisaan safarnay fasallaa ragcatayni laba ragcadood buu duray oo barqayna kolkaasna ahayd waana dadkaasna waa ku xidhay marka salaadaha sunnada ah ee obaxada iyo salaatuleilka iyo gooyaalkaasi iyo korkor in jamaaca lagu tukado waa iska banaanta waxba dhibaataa ma ila nabiga alay sala slam waa yeela duxadiina marka waakana waa laga tukanayaa salaatuleilkiina waa kaan soo marnay xadiidkii muxuu ahaa xadiidkii oo ah, xudayfa ibn lyamaan iyo ibn mascuud iyo ki ibn cabaas iyo kullibaa waa kii nabiga sala allau alay wasalam dad badani ay ku xidheen ay la tukanayeen uma sallama waa ka baxay nabigu salawatu wa salamna anaguna waan ka baxnay xiina sallam markuu salaamay markaan laga sii dambeeyay imaamkana sallamna xiina sallam fa xabastuhu waxaan u reebay oon u joojiyey calىa khasiiratin tusnacu lahu geshiishadiisa soor oo loo samaynayo waxa weye daqiiq iyo hilib ama muxua xayd oo la isku kariyey haddaanu hilib googo-an iyo sidaas iyo aanu ku jirin lama yidhaaho khasiiro lama yidhaaho marka طacaam noocaasaba oo loo samaynayo intuu bislaanayo yaa nabiga sala allahu alيyه ali slam joog la yidhi fa samica ahlu daar xaafadda dadkeedii maxallada dadkeeda baatilkeeda iyo gurigiisaba ma xaafadda dadkii joogayba waxay maqleen anna rasuula allahi sala allahu alayh waali wasalam fii beyti fataaba waxaa soo ururay oo rasuulka sala allahu alayh waali wasalam salaam ugu yimid rijaalun minhum rag iyaga ka mid a halkaa imaam albukhaari radiallahu anhu uga tarjamaysto haddii muxuu ahayey qof caalima oo faadila ama ahlu taqwiihi uu yimaado oo xagga diinta ku horeeya uu yimaado meel buu yimaado kuwii wax sidaas yiyo oon horteeda joogi jiray in lasoo sharifo oo salaam iyo loogu yimaado mashruuciyadeeda bay tusinaysaa xataa katura arijaalu fi lbeyti ilaa ay raggii kusoo farabateen guriga rag badaan ay yimaadeen faqaala rajula nin kamida baa wuxuu yidhi ninkaasan inuu cusmaan kanayska ahaa lagu sheegay maa facala maalik maali waxaa uu ka sameeyey maalik ibnu buqshan nin la dhihi jirayba uu arki waayo marka waa ninkii hebel ah buu kahay laa araahu ma arkee markaasna qof kale uu yidhi u jawaabe uu yidhi kaasoo munaafiq weeyo alliya rasuulkiisa ma jecla faqaala rajulun nin baa wuxuu yidhi daalika midkaasu maalikihi munaafiqun munaafiq weeyaan laa yuxib allah warasuul alliya rasuulkiisa ma jecla oo wuxuu la iman waayey waa munaafiqiyo all rasuulkiiseliya rasuulkiisa aanu jeclayn sababta ugu maleeyena waa sheegi doonaa faqaala rasuulu llahi sala allahu alayh wala slm rasuulka allah marka wuxuu isagoo daafacaya laa taqul dalika sidaa hadhihin sidaa hadhinkanuna wuxuu la mid yahay radigaa nebigu sala allahu alayh waali wasalam uu ninkaas hadalkaa ka radinaya xanta ah kii aan ku soo maray xadiidkii kacb ibni maalik ee dherarka badnaa ee la ahaa kow iyo labaatan ee baabu tooba ku saabsanaa markii nin uu xantay kacb ibni malik radi allahu canhu inuu mucaad ka jawaabay nebiga sal allahu alayi wasalam nebiguna waa ka dhihi jiray qofkii ibniga walaalkii daafaca ah, isagana wejigiisa naarta alle ka daafaca maalinta qiyaamaha ah sidaasa marka ku haboon qofka mu'minka ah ee maqlo qof walaalkiisahoo maqan oo wuxun laga sheegayo inuu daafaco haddiin sidaa wey alaa taraahu miyaadan arkaynin qaala inuu yidhi laa ilaaha illa allah laa ilaha illa allahu inuu yidhi yabtaqii bidalika wajha allahi tacaala isagoo sidaasna wejgaa lagu rabo oo kadhabayta oo mukhlis ah faqaala markaasuu ninkii isaga ahaa wuxuu yidhi allahu warasuuluhu aclam aliya rasuulkiisaa garanaya inuu qofkaa ninkaasu shahaado laa ilaha illa allah uu yidhi oo yabtaqii bidalika wajha allahi iyo in kale amaa naxnu annaguse fawallaahi maa naraa wuddahu walaa xadiidahu ilaa ila almunaafiqiin annagu ma arkayno kalgaciladiisa iyo sheekadiisaba ilaa xagga munaafiqiinta un mooyaane annagu ninkaas xagga munaafiqiinta un inuu nasiix u yahay oo la sheekaysanayo o qalbi furan yahaan arkayna ninkaasu munaafiq ma aanu ahayn maalik ibnu duqshum laakiin mucaamilka gaalada sidaa ula mucaamaloonaya buu ninkaas munaafiqna ugu maleeyey gaalada mucaamilka wanaagsan ee lala yeeshaana kol haddayna ahayn mid xagga diintooda ku saabsan oo mudaahana loogu samaynayo oo lagula saaxiibayo lagu jeclaanayo laakiin daahirka on mucaamalo wanaagsan lala yeelanayo taasu dhib ma ay leh marka taasuu ninkan wuxuu u qaatay inuu munaafiq yahay masaalix dunyawiya marka iyagana ka dhexaysa nimankaas daraaddeed inuu ula soconayay baa iska suurowda faqaala rasuulu llahi sal sl markaasu rasuulka alle wuxuu yidhi fa faina allaha qad xarama cala annaar man qaala laa ilaha illa allah yabtagii bidalika wajha allah alla waa ka xaaraameeyey naarta wuu ka xaaraameeyey qofkii laa ilaha illa allahu yidhaah isagoo arrintaana dar alla ay ka tahay wejiga alle ku dalbayo alle inuugu dhowaado doonayay oo mukhlis ah munaafiqnimo qalbiga jirta oaan ahayn oo carabka inuu ka shahaadanayo naar alle waa ka xaraameeyey xadiidkan kada marka ma soo gelayo tahdiidka ku soo arooray qofkii qof ku yidhaaho waa munaafiq ama waa gaal ama faasiq ama cabdullahi ku yidhaha inay isaga ku noqonaysada ilaan qofkaasu wuxuu ahaa qofka daliil la-aan u yidhaha laakiin qofkii wax uu u malaynayo qofkaas daliil ahoo inuu ku cad yahay ugu malaynayo daraaddeed sidaa ugu yidhaaho kaasuu saxaabadana dhowr goor bay ka dhacday taas oo kale marka taasu kuma jiro xadiidku waa muttafaq caleyhi wuxuuna kusoo noqon doonaa alf wa hamsumiya tisca وعishriin wcitbaan bikasri اlcayni اlmuhmala waiskaani الtaaءi اlmuhanaati fawqu citbaan wa bacdaha baaء muwaxada wاlkhaziira وبالخاء المعجمة والزاي هي دقيق تطبق بشحم waa daqiiq lagu kariyo xaydh iyo baruur iyo lagu kariyo hilib googo-anoo yaryar iyo lagu kariyo kaasaa la yidhaaha wa qowluhu haaba rijaalu bisaa muhallaha ay jaa-uu wاjtamacuu waa kusoo urureen weeye وعn cmر بن الخطاaب رضي الله عنه qال qdima رsuل الlahi صلى الله عليه وaلي qdima qadima عlى رasuل عlى maleeda qadima rasuulu الlahi صلى الله عليه وآله وسلم بsبyin rasuulka all صلى الله عليه وaلي وسلم wuxuu ka la yimid oo la soo galay isagoo qaswi ka soo noqday dad qafaal ah dadka gaalada laga soo qabtee dagaalka lagu soo qabtee ragga waaweyn aan ahayn haweenkii carruurtii maatadaas ah yaa sabyi la yidhaahaa amaa raggaa waaweyn ee dagaalyahi haddii dagaalka lagu soo qabtay iyaga asraa la yidhaahaa marka dad noocaasa ah, isaga oo wada ayuu keenay nebigu sala alla alay slam madiina usoo noqday fa idaa imra'atu min asabyi tasca waxaa muuqatay iyadaoo haweenay sabyigii ka mid ihi ay roorroorayso hadba dhinacay u roorayso ilmaheedii iyadii baa kala lumay id wajadad markii ay heshay sabiyan fi sabyi canug oo sabyiga ku dhex jiray markay heshay bay akhadatu qaatay waa kaadiye faalzaqathu bibaطnihaa caloosheeda ku dejisay oo xabadkay saartay fa faardacathu markaasay nuujisay faqaala rasuulu llahi sala allahu alayh waali slm rasuulka allah arrintaa isagoo cilmi ka bixinaya oo dadka ku tusaalaynaya buu wuxuu yidhi hadiyo goorna caadadiisu saasay ahaydoo mawaaqifta sidaasoo oo kale abuu cilmi ka sheegi jiray oo dadku marka wixii ay indhahooda ku arkaan haddana markii cilmigooda loo sheego si fiican bay u qabsadaan kaasoo kalena marka waa ka lagu magacaabo alwacdu bilmawaaqif aw atacliim bilmawaaqif arrintaa haweenaydaas ilmaheeda siday hortii hore ay ugu weeraxsanayd ee hadba gees u rooraysay ee hadba ilma ay fiirinaysa hadba ilma intay soo qabato wejigii kolkay ilmiga ahaadii hesheen intay ku boodo ee laabta saaratay ay naaska afka u gelisay kuwa kale marka kolkii hore ah, ilmo kale isugii hooyadii kale lamaan markay aragto weel bay ugu lisi jirto waa siin jirtay laakiin naaska afka uma gelin jirin markaas yuu wuxuu yidhi aturawna haadihi almar'a taarixatan waladaha fi nnaar ma u malaynaysaan haweenaydanteedu canugeeda inay dab ku ridi lahayd qulnaa laa wallahi wallahi ma kuma ridayso u malayn mayna kale waxay dhahaysaa wahiya qaadirato inay ka qaban kari weyda oon mooye iyadoo karaysa khiyaarkeeda dab uguma ridi lahayn faqaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam markaasuu rasuulku wuxuu yidhi lallahu arxamu bicibaadihi min haadihi biwaladiha haddaba allah uga naxariis badan addoommihiisa middan tadaaic canugeeda sidayna tantado canugeeda dab ugu rideen iyadoo karaysa sidaasoo kaluna allana subxaanahu wa tacaala addoonkiisa mu'minka ah aanu dab ugu ridaynin muttafaqun caleyh ilaa inuu galabsaday uun mooyaane oo qof shaqiya uu yahay oo kaas naftiisa lagu tahiraya mooyaane وعn أbي هurayرaةa رadي الله عanه qala qala rasuulu الlahi slى الlه عليه وaلي وsلم لama khلqa اllah الخلqa markuu khalqiga alla abuuray buu kataba fii kitaabin warqad buu wuxuu ku qoray wa huwa kitaabkaasuna cindahu alla agtiisu yaalla fowqa alcarshi carshiga dushiisa eh wuxuu ku qoray ina raxmatii taglibu غadabii raxmadaydu way ka xoog badnaanaysaa caradayda marka alle subxaanahu watacaala laba sifaad buu leeyaho sifatu lqadab iyo walaalayaal darsigaani halkaas ayuu ku eg yahay allah tabaaraka wa tacaala waxaan ka baryaynaa inuu nagu anfaco assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wa barakaatuh